بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد caawo sabti ah bisha safarna ay tahay sagaaliyo toban kun afar boqol soddon iyo sideed hijriga kuna beegan bishii kooiyo tobnaad siddeed iyo tobankeedii laba kun iyo lix iyo tobankii waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala kitaabkii labaad aynu u ballansanayn kitaabu raddi cala aljahmiya kitaabu raddi cala aljahmiya ayaanu ballaabaynaa in sha allahu tacaala dariiqada hore uu ku socday kitaabka hore buu kana ku socon doonaa in sha allahu tacaala xagga ururinta ama hadalkoo la yareeyo wuuna fasaxan yaha hadda xanibaadda hore laydin saaray hadda kan laydin saari mahayo laakiin atnaa darsi su ku iman doona su-aal laysku dakrahayo halgaad ah iyo cashirka habeen walba cashirka hortii ama dhexdii iman doona in sha allahu marka wixii uun la sheegayo ama matniga ku qoran si fiican loo weelayo in sha allah kitaabu radd cala اljahmiya waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan imaamka wax yar baynu ka tilmaami doonnaa kitaabkuna mawduuciisu waa alasmaa wasifaat kitaabka mawduucuu ku saabsan yahay waa mawduuc caqadi ah. labo khaasatan xubinka la yidhaahdo alasmaa wasifaat ayuu khuseeyaa gooni ahaan wuxuu u khuseeyaa طaa'ifa ah oo jahmiye la yidhaahdo nimankaas ayuu kitaabku ku saabsan yahay si guud jahmiy dhan jahmiyadu way noocyo badan tahay jahmiye muctasilaa jirta jahmiye murjaa jirta marka tajahumku ma aha uun muctasile basa ma ah way noocyo badan yihiin kuwaasoo dhan marka si guud kitaabku u khuseeya kitaabkiisa labaad ee naqdiga ama radda calaa bishri اlmarisi asagu kan wuu ka fahfaahsan yahay kan wuu ka fahfaahsan yahay oo asagoo asagoo aradda ah cala aljahmiya ah haddana ta'wiilaadka iyo shubahaadka uu keena bishilmariisi iyo ardadiisi iyo ibnu thalji iyo balaayo ayuu asagu mar kitaabkaasi khuseeyaa ta'wiilaadka uu markay cumaan daarami oo meesha ku baaba'shay oo dhan unbay soo celceliyeen jahmiyadu kuwooda xoogo barxan iyo kuwooda barax la'aanta aba kitaabku kitaab yarna ma aha kitaab weynna ma ah waa mutawasi tandiir iyo wuxuu isku dayahayaa sheekhu istidlaal buu ku wadaa inuu masalada nadariye ahaan kuu sheego xukumkii kadibna daliilkeeda uu saaro ku wadaa saasuu ku socon doona waa kitaab kooban inta u horaysa kitaabka ilaa dhammaadka laga gaadhayo abwaabtii iyo masaa'ilkay inkireen jahmiyo iyo sifaadkay dafireen iyo akhطaadoodii buu ka warramahaya qaybta u dambaysana xukumka jahmiyuu ka hadli doonaa iyo waxay maxaa nagaga aadan waajibkeen naga saaran haddaan marka soo ururino kitaabku waxaynu u doorannay laba qodob qodobka koobaad wuxuu ahaa baxdiga caqadiga oo baxdiga u muhiimsan muslimiinna isku maandhaafeen dhibna ka taagan yahay marka ruuxa muslimka in iska sugo taxqiijiyo asaas guud buu ahaa risaalo koobanoo marka aan wax adilla ah wadanin ilaa naadiran ayaynu soo maray oo mujmal muctaqad ictiqaadka oo duuduuban ku saabsanay masaa'il yar mooyeen waxba aan ka tegin kitaabkan asagu marka masalada u darayd ee ahlulbidacu ay la yimaadeen waa mas'alo ku saabsan ilaahay subxaanah wa tacaala iyo masalo makhluuqaadka ku saabsan labadaa masalo ugu daran wixii kale waxaa weeyaan kufriba ha noqdee waa waa isdhaamaa abaa mundirin afnayta bacdana afnayta fastabiq xanaanayka bacdu shari ahwan min bacdi wadaadka marka gaalnimadu iyadaa kala daran labada masale mid waxaa weeye mid allah ku tacalluqda oo kalaamka ilahay ku tacalluqda ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisii iyo kalaamkiisii bay ku tacalluqdaa jahmiyana ummadda ku baabi'isa masalada labaadna waa masale ku tacalluqda khalaa'iqda uunka ilaahay qaabkay alla u rumayn lahaayeen oo masalatu liimaan oo yidhahdaan waa almacrifatu faqad waad soo martay labadaa rakiise bidcada ayaa u daran caqaa'idka waaweyn dawaa'ifta ahlbidac ay la oo lagu tiriyo cinda bacdi ahlicilmi inay yihiin min ahli اqibla kama hadlayno nimanka laga saaree laga tuura kuwa ayagu adee inaguma xisaabsano meesha qaybaynu ka soo marra muqeyriyadii iyo mansuuriyadii iyo yaziidiyadii iyo kuwa ayagu meesha kuma jiraan labada masale marka masalada u horeysay oo masalat eh, alqur'aan ama kalaam ullah ama sifaatka ilahayba si guud ayuu kitaabka huseeya eh, wadaadka marka asalkaa guud waa kii koobaad ka labaadan u doorna waxaa weeye kutub labada kitaabee daarimi salafku ma aysan qorin kutub la mid ah kitaabka radd cala aljahmiya ee daarimi uu leeyahay iyo naqdiga in sha allahu tacaala marxalada labaad ama saddexaad buuba geli doonaayo maysan qorin salafkeennu laba kitaaboo la awood ah laa abu cabdillaahi اlbukhaari walaa abu cabdillaahi axmed bnu xambal walaa sheikh اlbukhaari cabdullahi bn moxamed aljucfi maxamed bin abdlahi maxamed bin cabdillahi aljucfi sheikh اlbukhaari kulligood abu cabdiraxmaan cabdullaahi ibn axmed kitaab الsunna ibn abi caasim abubakr khallaal salafku ma laha labadan kitaab ee daarimi kutub la awood ah sababkuna waxaa weeye masaja bayna alra'yi wa bayna annaqli ama qaab kale bayna alcaqli waاsamci wuxuu isku barxaa oo isku dheehaa oo ilaahay awoodsiiyey daarimi in mas'alada min xayu naqlina uu ka hadlo oo daliilka ku yimid qur'aaniga ama nabawiga ah ama slaiga aariga ee saxaabiya taabicin laga soo gurina uu sheego kadibna awood caqliga nusuusta u saaro taasuu isku daraa kutubtiisa oo dhanba waatuu kaga fiican yahay kulligood waxaana u sifangeliyey asagoo ilaahay cilmi ku irsaaqay aqoonna rabbigeliyey haddana xoggaal buu u ahaa bidcadan jahmiyada lanna waa khuraasaani wadaadku ama sijistaani waxaa tidhahdaba culummada marka bariga eshiya ka soo jeedaan muslimiinta ee xilligay bidcatuljahmiya awooda yeelatay ama taabagashana noolaa way ka yaqaaneen culummada kale muslimiinta jahmiyo shubahaadkeeda iyo waxay la yimaadaan iyo isdilaalkooda iyo dhibkooda waa ka yaqaaneen shaygana markaad og tahay ayaad u qalab urursataa xog helaa xaaje helay soomaalia yidhahdaan markaad xogta hesho iyo maxaad heshaa xaajadu iyo gartu meeshay kaa jirto haddaadan daa'ifadan aadan radinba aadan ka warqabin waxay aaminsan tahay iyo waxay ku taagan tahay waad ku rafaadaysaa labada arrimood baynu u doorannay qiimat اlkitaab alimaam ibn اlqayim raxmat ullahi tacaala caleyh kitaabkiisa ijtimac اljuyuush اlislaamiya sabxada saddex boqol iyo afartan iyo toddoba nuskhada anu aan hadday hayee aahaarta ku jirta saddex boqol afartan iyo toddoba markuu imaamka ka hadlay oo fadligiisii aqoontiisa ka hadlay inuu sheekhulislaam yahay wuxuu idhi wa kitaabaahu labadiisa kitaabu aradd cala aljahmiya hadda aynu hayno iyo naqdiga kitaabka loo yaqaana ka yar weyn midkan min ajali اlkutub اlmusanafati fi الsunnati wa anfaciha وينبغي لكل طالب سنة مراaده الوقوف على ما كان عليه الصحاaبة والتاaبعuuن والأئمة أن يقرأ kitaabayhi waa binasi xurufi aad buu u sharxay wuxuu yidhi labadaa kitaabee oo isaguu leeyahay kutubta laga alifay sunnada nebi maxamed kutubta ugu qiimo badanee u waaweyn weeye uguna dheef badan nin walboo doonaya inuu sunnadii nebi maxamed iyo saxaabe iyo taabiciini a'immadu waxay qabeen uu dul istaagana waxaa habboon labadaa kitaab inuu akhriyo sidaasuu imaamku yidhi markaasuu ka soo guuriyey sheekhulislaam ibnu taymiya inuu labadaa kitaab dardaarmi jiray aadna ugu celcelin dardaarankaas xagganna wa yucadimuhumaa jiddan buuri wa fiihimaa min taqriiri atawxiidi walasmaa'i wasifaati bilcaqli wاnnaqli maa laysa fii hayrihima waa naskii ibnu qayim wuxuu labadan kitaab waxaa ku jira tawxiidka ilaahay oo la sugo asmaada iyo sifaatka rabbi oo laga hadlo lagu sugo bidaliil caqliyi wa bidaliil naqliyi maa laysa fii ayrihima kutubta kale laga heli maayo waxaa aad uga qiimo badan hadalkaa hadal lamid oo kalena keenay ibn cabdilhaadi alxaafid ibn cabdilhaadi kitaabki yaro uu leeyahay la yidhaahdo risaala laiifa fii axaadiiث mutafariqa daciifa safxada toddobaatan iyo afar ilaa toddobaatan iyo lix markuu axaadii ka hadlay xugunmuu asagu leeyahay daarimi iyo rijaalu ka hadlay soo guuriyey ayuu u tarjamaystayba daarimi meel tarjamana maaha hadda la soco waa laakiin imaamkii xaqiisa siinaya intuu ammaanoo ka hadlay wuxuu yidhi waa shaykhu اlislaam waa naasiru الsunna qaamicu اlbidca wuxuu yidhi binasi xuruufihi walaa aclamu lilmutaqadimiina fii hada الshani slkii mutaqadimiintahaa baab الtawxiid iyo mabxadkan caqadiga alasma wالصifaat alradd calى اljahmiya u garan mahayo bu kitaaban ajwada minhu naqdigu ka hadlhaya wa min kitaabihi اlآakhar iyo kitaabkiisa labaad fi اraddi calى cumuum اljahmiya waa naskii alxaafid bn cabdilhaadi markaasuu tafsiiliyey markaasuu yidhi haddaad odhan lahayd kitaab الtawxiid libni khusayme xaggeed geysay ibn cabdilhaadi wuxuu isma gaari karaa isagoo ibnu khuseyme imaam aima ah oo xaafid ah oo faqiiha ah oo bale ka dhacday haddana daarimi meeshuu aroortii mala casarka ma soo mari kara ibnu khuseyme maxaa yeel ninkan waa ka culusiya wadaadaha walidaalika majmuuc اlfataawiga minhaaju sunnaha alfataawa alxamawiya اlkubraa ibnu tam wuxuu ku yidhahdaa ninkan labadaa kitaab akhriyin oon fahmin ma fahmi karo waxa u dhexeeya ahlulbidac iyo salafiya waxa u dhexeeya ma fahmi karo usuul ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca iyo usuul ahlilbidac labadaa kitaab waa in la ogaado marka waxaan ku maagay inaad fahanteen baan u mal markaa idin cudurdaaraysaan <clears throat> marka kitaabka asagu ibn abdilhad asagu sidaasu ka yidhi shekhulislaam asagoo de warkiisaba jooji aad buu asagu ammaanaa oo waa rag waa imaamka ku baraarujiyey dadka muslimiintaa ah labada kitaab qiimahooda maxaa yeele ninka shayga garanaya ayaa qiimihiisana garanaya libax nimaan aqoonin baa lax ka rita dahabka nimaan garanaynin kaadu iskaga tiri wuuna tuurahaya labadii kitaab ibnu taymi markuu qooraansaday oo ogaaday awoodda ku jirta ayuu ka dardaaramay saa ardadiisina ummadda aad iyo aad u gaadhsiina ugu dardaarmeen marka kitaabka qiimihiisa intaa insha allahu tacaala aynu ku dayno waadna arki doontaan daarimi iyo warkiisu waa aniim can اtacriif hada اfarasu wa hada اlmaydaan baa la yidhaahdaa waxbaba yaan la isu faaninin isagaad arki doontaan wuxuu dhigahayo hadda ka horna waxaa idin soo idhi rag badan oo dhukaan qaba dhukaanku wuu ka bixi doonaa dhukaanku wuu ka bixi doonaa laakiin meeshuu kaga bixi doono boqol kiiba boqol halkan ma ahee waa halkee waa kitaabka naqdiga la yidhaahda sidaa darteed salafiyo amadooda nin laga necab yahay cinda ahlbidac daarimi ma jiro laa yuujad ashaaciro maturidiyo jahmiyo nimay daarimi ka necab yihiin kuma jiro amada intooda kale laa axmed walaa bukhaari saa darteed waxay leeyihiin laba qowl daarima magaalba mise waa muslim ahlubidcu saasay yidhahdaan kawar wuxuu walanaa fii takfiirihi qowlaani waraajix anahu kaafir warka <laughs> waad fahanteen baan u malay daarimi marka meeshuu hayo meeshuu cantuugay ama uu qaniinay ahlbidc uu ka qaniinay wacyigaa og waxaa la yidhahdaa libaax baa la yidhi nin galay iyo nin gallanba og nin horaan weeraray iyo mid hadda maaganba wuu dareemhayaa marka iyagu weerarhaya darba istibaaqiyu ku dhufanaya libaaxu ila hawshuu fahamsan yahay marka daarimi way og yihiin ahlulbidc meesha meeshuu hayo kadibna waxay yidhahaan iskaga reebna si kale ma jirte diinta islaamka aan ka saarno si looga nasto waarkiisaba marka waxaa weeye darim warkiisu waa sida imaam ulama wey la yaqaano weeye asagu magaciisoo saddexan cuثmaan bnu saciid ibnu khaalid addarimi baa la yidhaahdaa marka laba boqol hijrada ayuu geeriyooday raxmat ullahi tacaala calayh badan oo axmed ka yahay iyo isxaaq iyo axmed maciin abu zakariya rag badanoo ma ayuu xadiid ka qaato ka barta axaadiista ardo badan buu kiciyey culummadu waa ammaaneen ahlulxadiid iyo fuqahadu daarimi agtooda waxaa u yaala siid jamiil ah tanaa cair abaalku muslimiinta u galay nimay u gudeen waye muslimiinta kale laakiin haddee nimankan kale isaga weerarhaya ama tagfiirinaya isku meel ba uma socdaan marka waa acdaayo xusaado weeye loo qaban maayo cilmiga xadiidka iyo cililkiisa wuxuu ka qaatay baa cali bn cabdillaah abulxasan sheikh اlbukhaari uu ka qaatay iyo abu zakariya axmed maciin labadaasuu cilmiga ka qaatay xadiidka fiqhiyaadka waa nin shaafici ah inkastoo mujtahidiinta shaaficida lagu tiriyo waxaa loogu tirinhayaa ninka la odhan jiray abu yacquub albuwayطi tilmiid الshaafici wa saaxib اlmukhtasar ninkaasu fiqiga ka bartay marka calىa ariiqati shaaficiya usuushooda ayuu ku ijtihaaday xagga fiqiyaadka carabiyada iyo naxwada wuxuu ka qaatay iyo adabka ibn alcaraabi ninka la odhan jiray imaamka marka waa marka fiqigii iyo xadiidkii iyo adabkiiba ka dhisan adab intuba ka dhisan wey marka abu zurcat araasiba waxaa lagu yidhi ka warran ninka la darimi wuxuu i waa daka rajul ruزiqa xusna tasniif bui ninkaa ilahay wuuu ku irsaaqi buui sida xol loo alifo ayaa ilahay u dhab yareeyey bui hadalka si lasu suro ama loo tartiibiyo ama wax loo baabi'iyo bidacda baa ilaahay ku irsaaqay ay aad bay markaa aimadu ammaani jireen marka waxaa ku dahabi iyo ibnu taymiya ay ku ammaanaan wuxuu ahaa doodaa garyaqaan ah adoo caqli badan oo faahim ah oo dirac ah ayaa laga yaabaa inaadan hadalkii xaajada helinba oo xubinku meeshuu leehay aadan dhiginba ay ku dul marto oo aad un geedo sara waabto ninka daarimi asagoo warkiisu waxaa weeye hadalkaad tidhaahdo nuxurkiisu kugula doodahaya meesha soctona uu garanay marka kaana basiiran bilmunaadara ayuu ahaa nin zaahid oo caabida ah ayuu aha umaradii xilligiisi joogtay reer ben cabaas ee ummadda rogtay xilligii umayd buu kusoo hagaagay ay u liiteen ee mid walba la dilahayey ee taladu ay la wareegeen nimankii atraagta ahaa buu kusoo aaday wamaca daalika wuxuu ahaa nin zaahida ah oo caabidu ahaa niraa maalin ka hor yimid isagoo ciidankiisii wato oo la daba yaacay markaasu assalaamu calayk assalaamu calaykum wacalaykum uu ka dhaqaaqay ardaygii la socday wuxuu uhi walam yazid calaa daalika adun amiiro wadankaada soo guhaada sheekh assalaamu calaykum baan kuudha maxaad ku barida waad kala badbadan oo adoo dhan baad tabalqaysaa soo maha furaha kaa dhumi oo waxaad ku hadashaad garan waayi oo waad qaboobi oo isku dhex daadan oo kitaabkaa kaa dhici oo tusbaxaa faniini miyaysa ahayn daarima isagoo hawsha hawla taallama nimankan wuxuu yahay waxay yihiin wuu yaqaanaa tiisuu ka raacday in aad u qiimo badan ba culimadun ay jecel yihiin kitaabkiisuna wuuba iman doonaa in sha allahu tacaala qolyo dambe mutaakhiriina ayaa imaamka wax ka sheeg sheegay oo ayagu calaa usuul ahlu inay ku yihiin sheegta ama ay ku socdaan sheegta laakiin weli aysan ka bixin baqaaya tamashcuriya aw ictizaaliya